bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximahu allahu tacaala kitaabu adkaari nnikaaxi wamaa yatacallaqu bih nikaaxa adkaartiisa iyo waxa ku tacalluqo ayuu u kitaab yahay baabu maa yaquuluhu man jaaa yakhطbu imra'ata min ahliha linafsihi aw ligayrih baabu bayaani maa kii caddayntiisii wuu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayay man qof jaa'a yimid yakhdubu isagoo doonaya imra'atan naag min ahlihaa ehelkeeda ka doonayo linafsihi oo u doonaya nafsadiisa ow ligayrihi ama keyrkii oo u doonaya waxa u dhahayo yustaxabu an yabda'a alkhaatibu qofka doonayo khaaibka waxaa sunno ah inuu ku bilowdo bilxamdi lilaahi wa thanaa'i calayhi alla ammaantiisa iyo faallayntiisa wasalaati calaa rasuuli rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo nebiga uu ku salliyo wayaquula wa an yaquula inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh ji'tukum waan idiin imid raaqiban anigoo markaa doonayo fii fataatikum gabadhiina fulaanata hiblaaye ah aw amase fii kariimatikum midda idinkugu agtiina yani fiican ee fulaanata binti fulaanin ah oo naxw dalika kariimadiina midaad idinku yani agtiina sharafta kaleh leh ayb sidaa buu dhahayaa buu yiri rawaynaa fi sunani abi dawuuda wbni maajah wagayrihima can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal kullu kalaamin hadal dhammaantiis wa fii bacdi riwaayaati kullu amrin arin kasta laa yubda'u fiihi aan lagu bilaabin bi alxamdu lilaahi aan lagu bilaabin fa huwa ajdamu weeyaan ayb mid markaasi baraka yar waruwiya aqطacu wahuwa bimacnaa hada wahuwa bimacnan waana macno waa isku macno wahumaa bimacnan dheh aqطacu mid go-an waayo oo barakadii ka go-an waay wa ajdamu biljiimi weeyaan hada xadiiثun xasan ayuu yiri ayb ayb oo xadiidkan kitaab xamdulilaahi tacaala buu noogu soo hormaray ayb musnad abi cawaana oo almukharaj calaa saxiixi muslimna xadiidka waa kusoo arooray oo abu cawaanat alisfiraayiini isaguna xadiidka wuu soo wariyey wrawaynaa fi sunani أبي daawuuda wtirmidiyi can abi hureyrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal kullu khudbatin khudbo kastoo laysa fiiha tashahudun uunan ku jirin tashahud fahiya kalyadi aljadmaa fahiya iyadu khudbadaasi kalyadi gacantii oo kale weyn aljadmaa aljadmaai ee juudaamaysnayd qaala tirmidiyu xadiisun xasan marka xamdiga iyo tashahudkaas iyo khudbo kasta in lagu bilaabaa waa la sunneeyaa khudbatulxaajadana waaba ku jiraan labaduba xamdi iyo tashahudba way ku jiraan midda kale oo ji'tukum raaqiban fii fataatikum fulana iyana waxaa weyaan wax iyada hadda maaha towqiifi iska ahee waxaa weeyaan uun qofkii oo markaa raqbadiisii iyo waxa uu doonaya ka hadlayo baabu cardi rajuli bintahu wagayraha miman ilayhi taswiijuha cala ahli alfadli walkhayri liyatasawajuuha baabu cardi rajuli ninkii bandhigiisii ayuu u baabyahay bintahu gabadhiisa u bandhigo iyo wagayraha iyo keyrkeed miman oo u bandhigo is ilayhi xaggiisa taswiijuhaa ou yahay baabu cardi rajuli ninkii bandhigiisii bintahu gabadhiisa u bandhigo ayb wagayraha iyo keyrkeed mimanna yacni ou bandhigo mimanna ayb uu bandhigo taswiijuhaa guurinteeda ilaahi xaggiisa ay tahay uu bandhigo yani owliyadeedii dadkii weligu ahaa calaa ahli lfadli oo u bandhigo waalkhayri ahlukhayrkii oo u bandhigo liyatasawajuuha si u guursadaan rawaynaa fii saxiixi albukhaariyi ana cumar bn alkhadaab radia allahu canhu lamaa tuwufiya markii la oofsaday zawju bintihi gabadhiisa ninkeedii xafsata radia allaahu canha gabadhiisii xafsa ninkeeda markii la oofsaday qaala waxa uu yidhi laqiitu cuhmaana cuhmaan ayaan la kulmay facaradtu calayhi waan u bandhigay xafsata ayaan usoo bandhigay faqultu waxaan idhi in shita haddii aad doonto ankaxtuka waan kugu nikaaxaya xafsata binta cumar faqaala waxa uu yidhi sa anduru fii amrii waa kasoo fiirsanaya arrinkeyga falabistu layaaliya habeenna ayaan joogay uma laqiyanii waa ila kulmay faqaala qad badaa lii waxaa ii muuqatay anlaa atazawaja inaanan guursanin yowmi haadaa maalinkaygan kan ah qaala cumaru falaqiitu abaabakrin baan la kulmay radia allaahu canhu faqultu waxaan idhi in shi'ta haddaad doonta ankaxtuka xafsata binta cumar ayaan kugu nikaaxinaya fasamata abuubakrin waa aamusay radia allaahu canhu wadakara tamaama alxadiidi buu sheegay abuubakarna markaa wuxuu la aamusay nebiga ayaa wuxuu ku siraystay inuu guursan doono isaga meesha marka waxaa ku jiro xifdu siri sirta in la xifdiyo la ilaaliyo waxaa ku jiro eh, qofka gabadhiisa ama dadka uu weliga ka yahay inuu bandhigi karo guurkooda oo ayna wax ceeba ah lahayn ayb qofkii wax loo soo bandhigay inuu dhihi karo aniga waqtigan eh, guur iima muuqdo waxyaabahaasoo dhan baa xadiidkan laga qaadanana waxaa laga qaadanayaa garoobka qofka garoobka ah inuu weli u baahan yahay maxaa yeeley ankaxtuka wuxuu leeyahay anaa kugu nikaaxayuu leeyahy cumar iyada uu gacan ugu jira ma aha ayb waxaa kaloo laga qaadanaya dadka ahlu fadliga ahlu salaaxa in loo soo bandhigi karo guur oo qofka gabadhiisa ama walaashii iyo usoo bandhigi karo waxaasoo dhan wadakara tamaama alxadiid baabu maa yaquuluhu cinda caqdi nnikaaxi baabu bayaani maakii cadayntiisii buu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayo cinda caqdi nikaaxi nikaaxa caqadkiisa agtiisa marka caqdiga la samaynayo agteeda wax la dhahayo yustaxabu waxaa la sunneeya an yakhduba inuu khudba akhriyo an yakhduba inuu khudbeeyo beyna yaday ilcaqdi caqdiga horti khudbatan khudba tashtamilu koobsanaysa calaa maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay fi lbaabi aladii qabla haada baabkii kan ka horeeyey wa takuunu waxay ahaanaysaa adwala min tilka taadaas mid ka dheeraan badan wa sawaaun waxaa isku jina khadaba alcaaqidu aw gayruhu ninka caaqidka ah ha qudbeeyo ow hayruhu ama heyrkii ha qudbeeyo caaqidku waa weligan guntaaya tan fadliga badanna maa rawaynaa fii sunani abi daawuuda wtirmidiyi wanasaa-iyi weyn wabni maajah wagayriha bilasaniidi asaxiixati can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal callamanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuuna bara khudbata alxaajati xaajada khudbadeeda khudbada xaajada loo akriya ayuuna baray ayb khudbatulxaajadana rasuulku yacni mar allaale marka uu khudbaynayo mar walbo inuu akrin jira ma aha oo marar badan oo nebigu hadlay oo dadka wacdinayay oo waxaa jira axaadiida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 waxaa la sunneeya an yaquula inuu dhaho maca haadaa kan maciisa usawijuka calaa maa amara allahu caza wajala min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaan sidaa inuu dhaho waan kuu guurinayaa wixii alla amray baan kuugu guurinayaa oo min imsaakin bimacruufin ah macruuf in lagu haysto ow tasriixin biixsaan ama ixsaan in lagu sii daayo waaqalu hadihi alkhudbati khudbadan midda ugu yar alxamdu lilaahi wasalaatu calaa rasuuli rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam uusii bitaqwa allaahi allahu aclam intaas waclam ogow ana hadihi alkhudbata khudbadani sunnatun sunnaw low lam yati hadduunan la imaanin bishayin wax oo minhaa khudbadan ka mida ah, saxa nikaaxu nikaaxi waa ansaxayaa biitifaaqi alculamaai culmada iy isku waafaqsan yihiin itifaaq culmada sida uu yahay waxukiya can daawuud ahaahiriy waxaa laga xikaayooday raximahullah anahu qaala inuu yiri laa yasixu nikaaxiba maba ansaxaayo walaakin alculamaau almuxaqiquun culamada muxaqiqiinta ah laa yacuduuna ma tiriyaan khilaafa daawuud daawuud khilaafkiisa khilaafan muctabaran khilaaf muctabara kuma tiriyaan walaa yankhariqu lijmaacu ijmaacina ma dilaacsamayo bimukhaalafatihi isaga mukhaalafadiisa ijmaaca ku qararmi maayo ayuu yiri ayib masaladan marka alimaam nawowi oo ka hadlaayo eh, ayb ee eh, ah khilaafka daahiriyada ma la tirsana alimaam adahabi raximahullah wuxuu aada ugu faahfaahiyey kitaabkiisa la yiraahdo eh, siyar aclaami nubalaa markuu u tarjamayey daawuud bnu cali adhaahiri ayb daawuud laftirkiisa markuu u tarjamayo ku keenay waxa uu yiri qultu alimaamu dahabi baa dhahay lilculamaai qowlaani fi lictidaadi culamada laba qowl bay ka qabaan tirsashada daawuud khilaafkiisa ila tiriyo bikhilaafi daawuud wa atbaacihi daawuud iyo atbaacdiisa ibnu xasmi iyo ragga midka khilaafkooda in la tiriyo iyo inaan lagu xisaabtaminba la tirinin faman ictada bikhilaafihim qofkii khilaafkooda tirsaday qaala waxa uu yiri ma mactidaadunaa bikhilaafihim lianna mufradaatihim xujatun khilaafkooda tirsiga aan tirsanayna waxaa weeyaan uun mufradaadkooda inuu xujo yahay xan wuxuu leeyahay yani tirsashadeenna aan khilaafkooda tirinaynaah yani maahan mufradaadkooda iyaga ay keligood la gooni noqdeen xujo inuu yahay bal lituxkaa fi ljumlati in laga sheekeeyo si guud aqwaashooda in looga sheekeeyo wa bacduhaa saa'iqun wabacduhaa bacduhaa qawiyun qaarkood marka waxyaabaha ay ku tageen waa saaiq waxna waa qawi xoog badan yahay wa saaqidun waxyaabana wax dhacay oo saaqid iska ah oon dhulka laga soo qaadayn uma maa tafaraduu bihi waxa ay la gooni noqdeen huwa shayun un shay weyaan min qabiili mukhaalafati alijmaac adaniyi ah watanduru mukhaalafatahum liijmaacin qaciyin ijmaac qaci ah inay diidaan oo ay khilaafaan aaday naadir u tahay ijmaaca danniga ah ee tatabuca iyo nadarka ku imaado waa kan ay iyagu mukhaalafada ka keenaan waman ahdarahum marka qofkii ictidaa khilaafkooda tirsaday sidaasuu yiri anaa markaa khilaafkooda tirinayna mufradaadkooda xujo ah kama wadno waxay la gooni noqdeene bal si guud in loo xikaayoodo khilaafkooda culummada lagu daro khilaafaadkooda waxyaabahaasna marka qaarna waa saa'iq qaar waa qawi qaar waa saaqid waxa ay la kelin noqdeenna oo ah waxa ay la kelin noqdeenna oo ay khilaafka ka keeneenna waa min qabiil ijmac dhanni ama ijmac qaci ah waaba naadir waman ahdarahum qofkii tuurayna walam yactada bihim aan tirsaninna lam yacuddahum fii masaa'ilihim almufrada waxa uu yiri masaa'ishoodii almufradati ay la goonida noqdeen lala goonida iyagu la gooni noqdeen khaarijiina biha min addiin diinka ay kaga baxeen ma tirinin waman ahdarahum walam yactada bihim lam yacuddahum fii masaa'ilihim ilmufradati khaarijiina biha min addiini walaa kafarahum biha aaye masaa ay la goonida noqdeen ma uunan ku tirin inay diinta uga baxeen mana ku gaalaysiinin bal yaquulu wuxuu dhahayaa haa ulaa'i fii xayizi alcawaam gaalo waay ma dhahaye cawaamtay ku tirsan yihiin leeyahay ow hum ka shiicati oo kale waa fi lfuruuci xagga furuucda walaa naltafitu ilaa aqwaalihim aqwaashooda milicsan mayno walaa nansibu macahum alkhilaafa khilaaf culummada la taagi mayno walaa yuctanaa bitaxsiili kutubihimna ma laysku mashquulinayo kutubtooda in la qaato oo la xasilsado walaa nadullu mustaftiyan min alcaamati calayhim nin oo fadwo rabana oo caamo ana ma tusayno daahiri u tag ma dhahayno waidaa tadaaharuu bimas'alati macluumati lbutlaan masalo oo butlaankeedu macluum iska yahay haddii ay markaa yani ku tagaanna ayb kamasxi rijlayni masalo oo daahirulbutlaan ah haddii ay markaa qaataanna kamasxi rijlayn labada lugoodo la masaxoon la dhaqin iyo adabnaahu waa edbinaynaa waa tacsiiraynaa waalzamnaahum bilgasli jazman inay dhaqaanaana ku khasbaynaa qaala ustaad abu isxaaq alshurayini qaala aljumhuuru inahum yacnii nufaata alqiyaasi laa yabluguuna rutbat alijtihaad dadka khilaafo qiyaaska diido rutbat alijtihaad ma gaarayaan walaa yajuusu taqliiduhum alqada qada in loo dhiibana ma banaana wanaqla alustaad abu mansuur albaqdaadi can abi caliy bn abi hureyrata wa daa'ifatin min ashaaficiyati anahu la ictibaara bikhilaafi daawuud wax ictibaara inuusan ahayn khilaafka daawuud wasaa'iri nufaati alqiyaas iyo kuwa qiyaaska nafiyo fi lfuruuci duuna alusuul furuucda waqaala imaamu alxaramayn isagan aladii dahaba ilayhi ahlu taxqiiq ana munkiri alqiyaasi laa yucaduuna min culamaai lumma laguma tiriyo walaa min xumalati shariicati liannahum mucaaniduuna mubaahituuna fi ma habata istifaadatan wa tawaaturan lianna mucdama shariicati saadirun can lijtihaadi walaa tafi nusuusa bicushri micshaariha wahaulaai multaxiquuna bilcawaam gaalo waa khilaafkooda saa darteed ma arkayno oo la tirsan maayo kama wadaan ee waxay ka wadaan inay cawaamta ka mid yihiin labadaa qowl marku sheego imaamu dahabi wuxuu yiri qultu hada alqowlu min abi abilmacaali addaahu ilayhi ijtihaaduhu ijtihaadkiisaa gaarsiiyo abulmacaali juweyni wahum iyaguna faaddaahum ijtihaaduhum ilaa nafyi alqowli bilqiyaas inay qiyaaska anfiyaan ayagana ijtihaadkooda gaarsiiya fakayfa yuradu lijtihaadu bimilihi ijtihaadta isagoo kale loogu radinaya wanadri bidaruurati waxaan ognaha ana daawuud kaana yuqri'u madhabahu waxaan ogsoonaha daawuud madhabkiisa waa aqrin jire wayunaadiru caleyhi waa ku doodi jiray wayuftii bihi waa fadwoon jiray fii mili baqdaad oo kale ayuu ka fadwoon jiray dhexdeeda wa katrat ala'immati biha wa bikayriha joogaan mithli kathrati ala'immati biha wa falam narahum qaamuu caleyhi culammada la joogtay baqdaado culimmo badnayd ayuu ku dhex noolaa daawuud madhabkiisana ka faafin jire ma anaan arkin dadku kacay walaa ankaruu fataawihi inkireen fataawadiisa inkireen walaa tadriisahu waxdhigidiisa inkireen walaa sacow fii mancihi min bathihi iyo dad culummo ah u sacyinayo inay ka joojiyaan waxfaafinta wabilxadrati mithlu ismaaciil alqaadi baana joogay meeshaas sheikh almaalikiya wa cuhmaan bni bashaar alanmaati sheikh shaaficiya wlmaruudi sheykh alxambaliya wabnay alimaam axmed waabilcabaas axmed ibn maxamed albirti sheykh alxanafiya waaxmed ibn abi cimraan alqaadi wa mithli caalimi baqdaad ibraahim alxarbi ayaa joogeen bal sakatuu lahu waa u aamuseen xataa laqad qaala qaasim ibnu asbaq daakartu abariya yacni ibna jariir wabna surayj faqultu lahuma waxaan ku iri kitaabu ibni qutaybata fi lfiqhi ayna huwa cindakumaa kitaabka ibnu qutaybe fiqiga xageeba ogtiina ka jooga qaala waxay yidhahdeen leysa bishayin walaa kitaab abi cubeyd faida aradta alfiqha haddii aad rabtid fakutubu shaaficiyi wa daawuud wa nudaraa'ihima bal dabari iyo waxayba leeyihiin kutubta daawuud in la akhriyayba sheegayaan wiilkiisa abubakr baa yimid wabnu wa cidatun min talaamidati daawuud wa calaa mithlu bni surayj sheekh shaaficiya u dhinaca joogo abi bakr alkhalaal sheikh alxambaliya waabilxasan alkarki sheykhi alxanafiya wa kana abu jacfar alطaxaawiy bimisra bal kaanuu yujaalisuuna waytanaadaruuna wayabruzu kullu minhum bixujajihi ayuu keeni jiray walaa yascawna bidaawudiyati ila suldaanina maku diri jirin bal ablaquu min dalika yansibuuna macahum alkhilaaf fi tasaaniifihim qadiiman waxadiian wabikuli xaalin wuxuu yii marka imaamu dahabi falahum ashyaau axsanuu fiiha daahiriyada waxay leyn ashaa ay wanaajiyeen walahum masaa'ilu mustahjana iyo masaail yani aad mustahjan oo yushqabu calayhim biha lagu dhibo wailaa dalika yushiiru alimaamu abu camr bnu salaax xaysu yaquulu aladii akhtaaruhu اldي اkhtaarh اlأstaad abu maنsuur wdakra anhu صaxiix min اlmadhb anahu yuctabaru khilaafu dad dad khilaafkiisa in la ictibaarinaya uma qaala ibnu salax wahada aladii istaqara caleyhi alamru aakhiran ibnu salax marka wuxuu yidhi oo imaamu nawowi min shuyuukhi shuyuukhihi ah waxa uu yidhi akhiiran wuxuu ku sugnaaday buu yidhi arrinku in la tiriyo khilaafkiisa kama huwa alaglabu alacrafu min safwi ala'immati almutaakhiriin aladiina awraduu madhaba daawuud fi musanafaatihim ilmashhuura ka sheekh abi xaamid asfirayni walmaawardi walqaadi abiayib falowlaa ctidaaduhum bihi haddaynan tirsanaynin lamaa dakaruu madhaba ma aynan sheegeen fi musanafaatihim ilmashhuura kuma aynan sheegeen qaala marka imaamu dahabi wuxuu yidhi wa araa anigu waxaan arkaa an yuctabara qowluhu qowlkiisa in la fiiriyo ila fima khaalafa fiihi alqiyaas aljaliya qiyaas jeli a wuxuu ku khilaafay maahan wamaa ajmaca calayhi alqiyaasiyuuna min anwaacihi iyo kay qiyaasiyiintu ijmaciisa ku kulmeen ow banaahu calaa usuulihi alatii qaama daliilu lqaaticu calaa butlaaniha ama wixii daawuud uu ku dhisay daliilkiisii usuushiisii usuushaasoo daliilku uu ku qumay daliilka qaaica oo ku quma inay baatil tahay faitifaaqu man siwaahu ijmaacu muncaqidun dadka isaga ka soo haray marka itifaaqoodu waa ijmaac muncaqid ah ayuu noqona ka qowlihi fi taqawudi fi lmaai raakib in lagu xaari karo biyaha fadhiyo kaadidaa la diiduu leeya laa yabuulanna axadukum baa leeya laakiin saxaradu lama diidin wa tilka almasaa'il ashaniica wa qowluhu laa riba ilaa fi sitati lmansuusati calayha oo kale riba ma jirto ribalfadli lixdaas nooc oo xadiidka sheegadhisay ku dareeray fakhilaafuhu fi hada aw naxwihi gayru muctadin bih kanoo kale lama tirsanayo liannahu mabniyun calaa maa yuqdacu bibutlaanihi calaa kullin marka wuxuu yidhi fi ljumlati fadaawuud bnu caliyin basiirun bilfiqhi caalimun bilqur'ani xaafidun lilahar ra'sun fi macrifati alkhilaaf wamin awciyati alcilmi lahu dakaa'un khaariq wafiihi diinun matiin wakadalika fi fuqahaai aldaahiriyati jamacatun lahum cilmun baahir wadakaa'un qawiyun falkamaalu casiizun wallahu lmuwafiq juska saddex tobnaad tarjamada daawuud ayuusaa ku yiri khulaasatulqowl waxaa weeyaan wixii masaa'il qiyaas jeli ah ay ku khilaafaan oo kale ictibaar male wixii laakiin aanay ku khilaafin oo daliil iyo wax ay si uu leeyihiin ijmaacooda khilaafkooda marka in la tiriyay noqonaysaa imaamu nawowi isaga waxaad moodaa inuu ku tegay dadka khilaafkooda inaan la tirinin laakiin waxa uu leeyahay abu camar ibnu salaax iyo sida uu ka sheegay yacni khilaafkoodaas marka ictibaar uu yeelan karaa waama zawju ninkii marka xogaa waxaan galnay baab kale laakiin min baabilfaa'ida wa ama zawju ninkii filmadhab lmukhtaaru madhabka la doortay annahu laa yakhdubu bishayin shayna ku khudbayn maayo bal idaa qaala lahu lweliyu weliga haddii uu yidhaahdo zawajtuka fulaanata yaquulu mutasilan bihi isagoo la xiriira wuxuu dhahayaa qabiltu taswiijaha hore ayuu ka dhahayaa wain shaaa haddii uu doonana qaala wuxuu dhahayaa qabiltu nikaaxaha ayaan aqbal falow qaala alxamdu lilaahi wasalaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam hadduu saa yidhaahdo kadib uu yihaa qabiltu nikaaxaha saxa nikaaxu nikaaxi waa ansaxayaa walam yadura hada haadalkalaamu kaadalkan ma dhibayo bayna aliijaabi walqabuuli dhexgalay xamdigan iyo salligan iijaabka iyo qabuulka dhexgala dhexgalay ma dhibayo liannahu faslun yasiirun weyaan kala dhexgal yar dhextaal yar waay lahu tacaluqun bilcaqdi caqdigana tacaluqun la leh waqaala bacdu asxaabina waxay dhaheen asxaabteenna qaarkood yabdulu bihi nikaaxu baa ku buro waqaala bacduhum laa yabdulu bay dhaheen qaarna kuma buro bal yustaxabu waaba la sunneeya an yatiya bihi inuu la yimaado wa sawaabuna maa qadamnaahu waa annahu laa yatii bihi la imaan maayo walow khaalafa hadduu khilaafo fa ataa bihi la yimaadana laa yabdulu nikaaxu nikaaxi ma buraayo wallahu aclam baabu maa yuqaalu lizawji bacda caqdi nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib ninkii guursaday waxa lagu oranayo asunatu sunada an yuqaala lahu in la yiraahdo waa baaraka allaahu laka ow amase baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayrin khayr dhexdiinana allaha ku kulmiya khayr dhexdiisa wayustaxabu an yuqaala waxaa la sunneeya in layra likulli waaxidin mid kastoo min azawjeyni labadii isguursatay ah baaraka allaahu likulli waaxidin minkumaa mid kastoo idinka idinka mida allaha barakeeyo fii saaxibihi allah u barakeeyo wajamaca baynakumaa fii khayrin khayran allah idinku kulmiyo rawaynaa fii saxiixayi albukhaariyi wa muslimin can anasin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala licabdiraxmaan bni cawf radia allaahu canhu waxa uu ku yidhi xiina akhbarahu markuu u sheegay annahu tasawaja inuu guursaday baaraka allaahu laka warawaynaa fi saxiixi aydan anahu sala allahu calayhi wasalama qaala lijaabirin ayuu ku yiri radia allaahu canhu xiina akhbarahu markuu u sheegay annahu tasawaja inuu guursaday baaraka allaahu calayka korkaada allah barakee marka baaraka allaahu laka way bannaan tahay baaraka allaahu calaykana sidoo kale warawaynaa bilasaniidi asaxiixati waxaanu ku warinay fii sunani abi daawuuda watirmidiy bni maajah wgayriha can abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa rafa'a alinsaana qofkii markuu u hambalyaynayo idaa tasawaja haddii uu guursado qaala wuxuu dhahay baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa fii khayrin qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix sidaas baa la dhahayaa marka faslun fasalkan wuxuu fasal yahay alfaad la karaahaysto in la isticmaalo ama la dhaho wayukrahu waxaa la kahdaa an yuqaala lahu in loo yidhaahdo birafaa'i walbaniin barwaaqo balyo iyo wiilal wasayatii daliilu karaahatihi insha allahu tacaalana wuu imaan doonaa fii kitaabi xifdi lisaani ayuu ku imaan doonaa fii aakhiri lkitaab b ibnu callaan waxa uu leeyahay futuuxaadka waclam ana shaykha raximahu llah wanafaca bihi cazama calaa dikri daliilihi fi lkitaabi faxasala lahu nisyaanun min dikrihi hamata sheekhu wuxuu rabay inuu halkaa ku sheego aakhirkitaab laakiin waa iloobay nisyaan baa ku yimid marka ma uunan ku sheegin walaa cayba fii dalika wax ceebana kuma sugna wacibaaratuhu fii dalika alkitaabi fima ra'aytu min annusakhi almusaxaxati faslun yukrahu an yuqaala lilmutasawiji bialrafaa'i walbaniin lima qadamnaahu fi kitaabi nikaax cibaaradiisa marka wuxuu leeyahay fi dalika alkitaab yani xifdu lisaanka kitaabu xifdi lisaan fii ma ra'aytu min annusakhi almusaxaxati waxa aan ku arkay faslun yukrahu an yuqaala lilmutasawiji waxaa la kaadaa birafaai walbaniin lima qadamnaahu fi kitaabi nikaax bis laakiin arrinka karaahadeeda waxaa loo soo deliishadaa xadiidkii caqiil ibni abi aalib ayaa basro soo galay gabar buu guursaday reer jusham a ah. birifaa'i walbaniin bay ku dhaheen markaas wuxuu yidhi laa taquulu daalika sidaa ha dhihinina rasuulka sal l slam wuu naga reebay wuxuuna na amray inaan dhahno baaraka allaahu laka wa baaraka calayka warifaau bikasri raai wabilmadi waay wahuwa alijtimaacu kulan kulan wanaagsan birifaa arrifaa ayb oo idaa rafaa alinsaana qof hadduu u hambalyaynayo kale iska noo qof hadduu u duceynayo macnaha yaa laga wadaa xadiidkii hore birrifaa'i walbaniinna waxay ka wadaan isla joog isla joogid iyo wiilal ee gabdheh waa necbaa jireen <coughs> marka nebigu waa joojiye taas wuxuu ku bedelay barako in ilaahay laga baryo barakadaasina marka khayr badan bay keenaysaa wiilay gabar wuxuu lagu siiyaba haddii lagu barakeeyo khayr weeyaan baabu maa yaquulu idaa udkhilat calayhi imra'atuhu leylata azafaafi baabu bayaani maakii kii cadayntiisii baab yahay yaquulu uu dhahayo azawju ninkii idaa udkhilat calayhi haddii loo soo geliyo imra'atuhu xaaskiisa leylata zafaafi habeenka arooska yustaxabu waxaa la sunneeya an yusamiya allaha tacaala alla inuu magacaabo bismillaahi yidha waya'khuda uu qabto binaasiyatiha foodeeda ou qabto wayaquula uu yidhaahdo baaraka allaahu likulli waaxidin mina fii saaxibihi mid kastoo annaga naga mida saaxibkiisa allah u barakeeyo wayaquula macahu wuxuu la dhahayaa maa rawaynaahu bilasaaniidi saxiixati waxaanu ku werinay fii sunani abi daawuuda wbni maajah wbni sunniy wagayriha can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam qaal idaa tasawaja axadukum midkiin haddii uu guursado imra'atan haweeney aw ishtaraa khaadiman ama khaadim ou soo gato adoon falyaqul ha yidhaahdo allahuma inii asaluka khayraha ilaahu khayrkeedan ku weydiisanayaa wa khayra maa ayaan ku weydiisanayaa shay khayrkiisa jabaltahaa calayhi aad ku abuurtay wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharteeda iyo wa maa shay shartiisa jabaltahaa calayhi aad ku abuurtay waida ashtaraa baciiran rati haddii uu gatana falyaqud ha qabto bidurwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa kore walyaqul mila dalika ha yiraahdo wafii riwaayatin uma liyakud ha qabto binaasiyatiha foodeeda waliyadcu bilbarakati barakaha ugu duceeyey filmar'ati haweentay walkhaadimi khaadimkaba baabu maa yuqaalu lirajuli bacda dukuuli ahlihi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu yahay yuqaalu la dhahay lirajuli ninka lagu oranayo bacda dukuuli ahlihi ehelkiisa markuu u galay kabacdi caleyhi korkiisa bacda dukuuli ahlihi ehelkiisa soo gelitaankooda caleyhi ay usoo galaan waxa u dhahay rawaynaa fi saxiix lbukhaariyi wagayrihi can anasin radia allahu canhu qaal banaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama bizaynaba radia allahu canhu nebiga wuxuu la aqalgalay zaynaba fa awlama wuxuu weliimo uga yeelay oo ku weliimeeyey bikhubsin muufo wa laxmin hilib wadakara alxadiida buu sheegay fii sifati lwaliimati weliimada sifadeeda wa kasrati man iyo dad badnaantooda duciya ilayha loogu yeeray uma qaala waxa uu yidhi fakharaja rasuulu sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa teg waa baxay fandalaqa uu tegey ilaa xujrati caaishata ayuu aaday faqaala assalaamu calaykum ahla albeyti waraxmatullaahi faqaalat wacalayka asalaamu waraxmatullah bay tiri kayfa wajadta ahlaka <clears throat> ehelkaaga seed ka heshay ayb baaraka allaahu laka ayb allah kuu barakeeyo ayb allah kuu barakeeyo ehelkaagii sideed ka heshay tiri fataqaraa wuxuu raacraacay nabiga xujala nisaa'ihi naagihiisa qolalkooda kullihinna dhammaantood ayuu raacraacay yacni mid kastaa waa tegay yaquulu lahunna wuxuu ku odhanaya kamaa yaquulu licaaishata siduu ku dhahaya wayaqulna lahu waxay ku odhanayeen kamaa qaalad caaishatu caaisha sii tiri meeshaana marka waxay tahay qofkii haddii ehelkiisii uu soo galo ama yacni sidaas inuu dhahaya oo ay iyaguna ayb ay dhahayaan eh, kayfa wajadta ahlaka baaraka allaahu lak qofka haddii ahelkiisa ay usoo galaan oo subaxdii oo kale la arko marka in la yiraahdo kayfa wajadta ahlaka baaraka allaahu laka ma fiicantaha ah, sidaas uweyan ayb waxa ninka lagu baabku marka tarjamada waxaa weyaan maa yuqaalu lirajuli qofka waxaa lagu oranayo bacda dukhuuli ahlihi calayhi markay ehelkiisa u galeen oo yani u aqal galay aqalgalkiisa kabacdi subaxaas markuu aqal galay xaloo kale subaxeen ayb wbilahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina mxamed